بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا تنفعنا به يا عليم يا حكيم وحليه مؤلف رحمه الله تعالى الثامن ركنه sideedaad ee arkaantii salaada ka mid ah waxaa bayna sajdatayhi qofkii tukanayay labadiisii sujuudood dhexdooda inuu fadhiisto muma'inan asagoo xasiloon waxaa ku soo jiray arkaantii salaada waxaan soo gaarnay ruknigii sideedaad rukniga sideedaad waxaa weeye inuu qofkii musalligaa ah uu fadhiisto labadiisa sujuudood dhexdooda asaga oo xasiloon oo umaaninadii la imaanaya waxaana taa daliil u ah xadiis musii salaatahu masjid xataa tatma'ina saajidan kumrfac xataa taطmaئina jaalisan macnaha ka soo kac sujuuddaadii ilaa aad ka xasisho fadhiiso oo macnaha fadhiga ku nagow dabeetana markaa sujuudi labaad la imow nabigana calayhi الsalaatu wasalaam sida saxiixan ku sugan madaxiisa hadduu kor yeelo sujuudi ka qaado sujuudda labaad muuna sujuudi jirin xataa uu si fiican u fadhiisto oo ekaado fadhiga ku ekaado macnaha intuu soo kaco horay muuna ka sujuudi jirin isagoo fadhiga qumaatiga u ekaan ee fadhiga markuu ku ekaado ayuu sujuudii labaad la imanay wayajib waxaa waajib yaqsida inuusan ula qasdin birafcihi koryeelitaankii madaxiisa uu kor yeelayey ama markuu soo kacayay kicitaankiisii hayrahu waxaan juluuska ahayn macnaha waa inuu juluuska u qastee waxaan juluuska ahayn oma qasti karo fadhiga aan ahayn wa anlaa yuawilahu waa inuusan dheeraynin fadhiga udhexeeyey labadaa sujuudood walalictidaal ictidaalkiina waa inuusan dheeraynin macnaha labada rugni ee ahaa ictidaalka markii rukuucda laga soo sara joogsado ee qofkii weli uusan sujuudin uu taagan yahay ictidaalka iyo juluus bayna sadeetain fadhigaa udhexeeya labada sujuudood waa laba rugni oo gaagaaban oo qasireen ah dheerayn ma xamilaan waay maxaa yeelay labadooda maqsuudi daatihimaa maaha iga looma qastaye fasli baa looga jeedaa ictidaalkana wuxuu kala faslinaya rukuucdii iyo sujuuddii Eh, juluus barisadateyn fadhiga udhexey labada sujuudood labada sujuudood buu kala saarayaa markaa ma aha in la dheereeyo waa kamaluhu waxaa uu kaamilsan fadhiga udhexeeya labada sujuudood yukabiru inuu kibaarto wayajlisu inuu fadhiisto muftarishan asagoo eh, goglanaya eh, waxa wey lacagtiisa bidix waadican asagoo dejinaya yadayhi labadiisa gacmood qariiban meel u dhow min rukbatayhi labadiisa jilib wayanshuruu fidinaya asaabicahu farihiisa qaa'ilan asagoo odhanaya rabbi kfirlii rabbigow ii dembidhaaf warxamnii ii naxariiso wajburni i kab oo waxaa weye khalalkayga iyo dacfigayga iyo kab warfacnii ilaahu kor yeel warsuqnii ilaahu arsuq wahdinii ihanuuni wacaafinii caafimaadi sii uma dabeetana yasjudu wuu sujuudaya athaaniyata sujuudii labaad kaluulaa sida tii hore oo kale ayuu sujuudayaa waaya juluuska udhaxeeya ama fadhiga udhaxeeya labada sujuudood waxaa u kaamilsan macnaha sida sunnada waxaa weeye qofku marka koobaad horta inuu la yimaado takbiirat alintiqaal waa takbiirtuu kaga soo kacayay sujuudii isla markaana uu fadhiisto qaabka u fadhiisanayana waxaa weeye iftiraash iftiraashkana mualifka dib buu ka sheegi doonaa marka waxba ka soo horjeeci marka qaabkaas iftiraashka ah ayuu u labada gacmoodna wuxuu dejinayaa meel u dhow labadiisa jirib ayuu dejinayaa kama foge boodyaha bartankooda dhigi mahayo lowyahana saari mahayo oo saa lowyaha uga soo qaban mahayo labada jirib ama labada low ayuu u dhoweynayaa gacmihiisa farahana wuu fidanayaa laabi mahayo faraha faraha gacmaha wuu fidanayaa wuxuuna la imaanayaa dikrigan oo wuxuu leeyahay rabbi ikfir lii warxamnii wajburnii warfacnii warsuqnii wahdinii wacaafini dikrigaasi riwaayaad kala duwan ayuu ku yimaadey dabeetana wuxuu la imaanayaa sujuuddii labaad ayuu la imaanayaa sida sujuuddii koobaadba oo la yimid ayuu oola imaanayaa waay wاlmashhuuru qowlka mashhuurka waxaa weeye sannu jalsatin khafiifatin fadhi fudud inuu sunno yahay bacda sajda aaniyati sujuudi labaad kadib fii kulli ragcatin ragcad kastana lala yimaado fadhigaa fudud ragcaddaasoo yaquumu canhaa uu ka kacayo bimacnaa wuxuu ku leeyahay waxaa sunno ah inuu la loo yaqaano jalsat اlistiraaxa fadhiga nasashada ragcad kasta oo uu ka istaagayo oo on lahayn fadhi aan lahayn waa ragcadda koobaad markii uu la yimaado tii labaad u kacayo intuusan kicin ee sujuudi labaadna uu la yimid intuusan kicin ayaa fadhi yaroo khafiifa ayuu la imaanaya sidoo kale ragcadda saddexaad markii uu sujuudii labaad uu ka soo kaco intuusan istaagin ragcaddii afraad u istaagin ayuu la imaanayaa jalsadan khafiifka ah ee fudud waa qadar yaroo fadhi aha oo waxa weye lilistiraaxa loo fadhiisanayo marka taasina nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay ka sugnaatay inuu jalsat اlistiraax eh, la yimid mualifku wuxuu ka cabiray mashhuur khilaaf almashhuur wuxuu leeyahay sunno ma aha maxaa yeel xadiid kale oo uu wariyay waa ibnu xujr ayaa caddaynaya in nabiga alay slam haduu madaxa sujuuda ka kor yeelo inuu istaagaya marka eh, isma diidayaan labada xadiido waxaa laga yaabaa in eh, nabiga alayh slat slaam uu la iman jiray laakiin saxaabigan uusan maaragtay ku baraarugin ama si kastaba ahaatee muhbit iyo naafiba meeshan kulmay kii riwaayadan wax sugaysa riwaayadan diidaysa riwaayadan wax sugaysa ayaa ziyaadata cilmi xambaarsan marka iyadaa la hormarinaya ataasic ruknigii sagaalaad walcashri kii tobnaad walxaadi cashri kii koob iyo tobnaad atashahudu weeye atixiyaadkii wa qucuuduhu iyo fadhigiisii wasalaatu cala nabiyi nabi oo lagu fatashahudu atixiyaadkii wa qucuuduhu fadhigiisu in caqibahumaa haddii uu labadoodaba salaamun salaamu naqsi ruknaani laba rukni weeye ilaa haddii kale oo uusan macnaha salaan ka dambeynin atixiyaadkii iyo fadhigiisa fa sunnataani labadooba sunno weeye wa kayfa qacada si kasta oo u fadhiisto jaaza way bannaantay wayusanu laakiin waxaa la sunneeyaa fi lwali atixiyaadka hore alftiraashu inuu iftiraash la yimaado iftiraashkaasi waa maxay fayajlisu markaa wuxuu ku fadhiisanaya calaa kacbi yusraahu lugtiisa bidix kuraanteeda ayuu ku fadhiisanayaa wayansib wuu oo wuu qotominayaa yumnaahu midig wuu toosinayaa wayadac wuxuu dejinayaa atraafa asaabicihi farihiisa fiidooda ayuu dejinayaa lilqiblati ayagoo qiblada u jeeda wa fi laakhiri atixiyaadka dambena waxaa la sunneeyaa atawaruku misigta inuu ku fadhiisto oo huwa tawarugaasina kal iftiraashi weeye sida iftiraashkaan hadda soo tilmaanay laakiin hase yeeshee yukhriju wuu soo bixinaya yusraahu lugtiisa bidix min jihati yemiinihi dhanka midig ayuu ka soo saarayaa wayulsiqu wuu ku dhejinayaa warikahu misigtiisa bilardi dhulka walasaxu wejka asaxnimada badan waxaa weeye yaftarishu almasbuuqu qofkii masbuuqa ahaa iftiraash buu la imaanayaa wasaahi iyo kii waxa weeye sahwiga ku dhacaya ama saahiga ahaa ee sahwi la yimid asna iftiraash ayuu la imaanayaa tixiyaadka dambe rukniga sagaalaad iyo kan tobnaad iyo kan koyo tobnaad waxaa weeye atixiyaadkii iyo fadhigiisa iyo nabiga sala allahu calayhi wasalam oo lagu saliyo haddaba rukniga sagaalaadi waa atixiyaadka ka tobnaadna waa fadhiga loo fadhiisanaya atixiyaadka ka ko iyo tobnaadna waxa weya nabiga alayhi isalaatu wasalaam oo lagu saliyo marka lagu leeyahay atixiyaadka waa rukni fadhigiisuna waa rukni waa atixiyaadka hadduu yahay atixiyaadka salaadda lagu soo gebagabaynayo ee salaamu naqsiga uu ku xigo kaasaa rukni ah fadhigiisuna waa rukni laakiin atixiyaadka hore ee salaamu naqsi uusan ku xigin waxa weeye waa sunno fadhigiisuna waa sunno fadhigiisuna waa sunno waxaana daliil u ah taxiyaadka dambe inuu rugni yahay ibn mascuud radi allahu tacaala canhu ayaa yidhi kunnaa naquulu qabla an yufrad calayna tashahud waxaan dhihi jiray buu ihi intaan atixiyaadkan lagu fardiyeelin assalaamu cala allahi qabla cibaadi assalaamu calaa jibriil assalaamu calaa mika'il assalaamu calaa fulan faqaala nabiyu sala allahu alayh wasalam laa taquluu assalaamu cala allah faina allah huwa salaam walakin quluu ataxiyaatu lilah ila akhirih waxaan dhihi jiray buu yihi ibnu intaan atixiyaadkan lagu farad yeelin ee nabadgelyo ilaahay korkiisa ha ahaato ka hor nabadgelyo iyo salaani ha jibriil dushiisa salaan iyo nabadgelyo ha ahaato mika dushiisa salaan iyo nabadgelyo dushiisa ha fulaan iyo hebel iyo hebel markaasaa nabig wuxuu calayhi salaatu wasalaam hadhihina assalaamu cala allah ilaahay nabadgeliyo ama salaan dushiisa ha aat hadhihina ilaahay nabadgelyo o dhan asaga xaggiisa ka timaadaa oo xumaan o dhanna ka hufanay waxaa dhahdaa attaxiyaatu lilah salaamyaalow idil ilaahay baa iskale dhaha marka ataxiyaadkii buu nabig alay sl slam u sheegay maadaamuu ka cabira marka fard uu yidhi yufrad calayna tashahud waxaa laga qaatay ataxiyaadku inuu yahay rukni sidoo kale nabig ala sl slam wuxuu ihi quuluu waxaad dhahdaan attaxiyaatu lilah marka taa waxay tusinaysaa ataxiyaadku inuu yahay rukni fadhigiisuna dee waa hay-adii ataxiyaadka dambe lagu samaynayo way raacsan tahay marka iyadna xukunka atixiyaadka may qaadanaysaa rukni bay noqonaysaa amaa atixiyaadka hore atixiyaadka hore asagu rukni ma aha laakiin waa bacd min abcaadi salaa sunanta salaada ee sujuud sahwi lagu kabo haddii la hilmaamo ayuu ka mid yahay waxaana taa daliil ah xadiidkii saxiixayn kusugnaa nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu laba ragcadood tukaday salaaddii duhur ayuu iloobay atixiyaadkii hore dabeetna nabig alay slat wasalaam salaadiisi markuu dhammeeyey ayuu la yimid sujuud sahwi marka taas waxay tusinaysaa in atixiyaadka hore uusan rukni ahayn waayo nabiga calayhi salaatu wasalaam markii soo xusuustay uusan la sujuud sahwi ayuu ku kabay laakiin hadduu rukni ahaan lahaa uu la iman lahaa ee sujuud sahwi keliya kuma kabeen waayahay haddaba qaab alla qaabka u fadhiisto atixiyaadka waxa weeye ama ka hore ama ka dambe way bannaantay oo waxa wey waa jaa'is hadduu iftiraash la yimaado ka hore iyo ka dambeba waa jaa'is labadaba hadduu tawarug la yimaado waa way bannaantay laakiin waxaa fadli badan oo sunnada nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ah atixiyaadka horena inuu iftiraash la yimaado ka dambena uu tawarug la yimaado marka iftiraashka iyo tawarugaas arna inaan fahno waxaa looga jeeda iftiraashkii lugta bidix kuraanteeda inuu ku fadhiisto lugta midigna u istaajiyo oo faraha dhulka uu saaro islamarkaa farihiisu ay qiblada qaabilaan sidaasaa loo jeedaa iftiraashka waa sida atixiyaadka hore u fadhiisano sidaasaa sunno ah atixiyaadka dambena waxaa sunno ah tawarug tawaruguna waxaa weye sida kale laakiin waxay u duwan yihiin hadda lugtii bidix kuma fadhiisanaya ee wuxuu ka soo saarayaa lugta midig hoosteedu ka soo saarayaa oo saas ayuu usoo bixinayaa Eh, lugtii midigna waa sidii eh, tixiyaadka hore ahaydoo waxa wey farihii ayuu saa u qotuminaya qibladana wuu qaabilanaya laakiin markan tawaruga waxa weeye salka ama misigta ayuu dhulku dhejinaya eh, cagti bidixu ku fadhiisanayay iftiraashkana kuma fadhiisanayeen xagganuu ka soo saaraya aggan ka soo saaraya marka farqiu dhexay iftiraashka iyo tawarugu waa sidaa haddaba iftiraashku wuxuu sunno u yahay atixiyaadka hore tawarugana wuxuu sunno u yahay atixiyaadka atixiyaadka dambe labadana waxay ka so areen nabiga alayh اsalaa waalaam haddaba qofka masbuuq ah ee jamaacaadka la tukanaya ee ragcad u laabanta iyo wii kasii badan yani salaaddu dheda ka soo haleelay masbuuq baa la dhahaa qofkaas qofkii ragcad iyo wii kasii badan ay dhaafeen masbuuq baa la dhahaa marka qofka masbuuqa ah ee imaamkiisa waxa weye dib ka soo haleelay atixiyaadka dambe ee u fadhiisanayo asagoo muxuu la imaanaya miftirash buu la mise tawarrud wuxuu la imaanaya iftiraash maxaa asaga dee atixiyaadkan u dambeeyey ma ah waa kii imaamka uu ku asaga atixiyaadkiisa u dambeeya wuu kacayaa dabeetana atixiyaadka u dambeeya ayuu la imaanaya tawarrud marka maadaamuu kacayo iftiraash buu la sidoo kale qofkii saahiga ahaa qofkii waxa weeye suud intuu sahwi ku dhacay sujuud sahwi la iman doona atixiyaadkii dambana fadhiya laakiin raba markuu atixiyaadku dhammeeyo inuu sujuud sahwi la yimaado qofkaana tawaruq la imaan mahaye iftiraash buu la imaanayaa sababtuna waxaa weeye qofkan maadaama dhaqdhaqaaq uu u baahnaan doono sujuud uu u baahnaan doono waxaa weye de waa inuu diyaargaroobaa sujuudi oo sida atixiyaadka horumarka loo fadhiyo oo kale ee la kacayo waxa weeye inuu qaabka u fadhiisto wey laakiin hadduu tawarug u fadhiisto salku dhulka dhigo hadhow markuusoo sujuud usoo kacayo way ku yar adkaanaysaa marka iftiraashkaas ayaa u habboonoo qaabkaas u fadhiisanaya wayadacu wuu dejinayaa labada atixiyaad dhexdooda yusraahu gacantiisa bidix calaa طarafi rukbatihi jiribkiisa darafkiisa ama fiidiisa ayuu gacantiisa bidix dejinayaa manshuurat alasaabici ayadoo farihiisu ay fidsan yihiin oo faraha gacantaa bidix dhammaantood ay fidsan yihiin bilaa dammin asagoon farihii isku uruurinayn isu geynayn qultu waxaan idhi haddaan nawowi ahay alasaxu wejka asaxnimada badan waxaa weeye addammu inuu farihii isku geeyo oo isku soo ururiyo ayaa sunnaha wallaahu aclam wayaqbidu wuu laabaya ku xigta wakada saasu kale alwusطaa fardhaxada ayuu laabaya fi adhari qowlka adharka haddaan qabanno wayursilu wuu sii daynayaa oo wuu fidinayaa almusabixata murgisada ahayd wayarfacuhaa wuu kor yeelayaa cinda qowlihi markuu odhanayo ila leeyahay atixiyaadka dhexdiisa walaa yuxarikuhaa mana dhaqdhaqaajinayo fartii wاlأdharu qowlka adharka waxaa weeye damu libhaami suulkii inuu u geynayo ilayhaa murgisadii ka caaqidi sida qofkii samaynaya tirada saddex iyo konton waaya halkan wuxuu ku tilmaamaya mualifku gacmaha qaabku u saarayo Eh, labada waxa weeye lugood ama eh, bawdadiis u saaray wuxuu yihi gacanta bidix wuxuu saarayaa eh, darafka jilibkiisa bidix jilibkiisa bidix darafkiisa ayuu saaraya oo macnaha xagga suke ayuu ka saaraya oo waxa weeye kuma soo laabayo isla markaana farihii wuu fidinayaa farihii gacanta bidixda dhammaantood wuu fidinayaa farihii mu isu geynayaa mise wuu kala fogeynayaa raafici wuxuu yidhi isu geyn mahayo farihii oo uu kala fidinaya laakiin nawowi wuxuu rajaxay sida asaxa ah inay tahay farihii inuu isku ururiyo isu geeyo markuu atixiyaadsanayo sidaasaa raajix ah oo muctamad ah waayo haddii farihii uu kala geeyo waxaa ka dhalanaysaa in eh, suulkii uu ka baxo jihadii qiblada aduu farihi saa kala dhaho suulkii dhankaas ayuu ujeedsanayaa oo qiblada uu ka baydhayaa awgeed arhi isku ururinaya si suulkii iyo faroo dhan bay qibladu qaabilaan taasi waa gacantii bidix gacanta midig markuu atixiyaadsanayo faryartaa midig uu laabaya ta ku xigtana albinsar innaga maxaa naqaanaa faadumo miya faryaro iyo faadumo waaya faryaradii wuu laabayaa faadumadiina wuu laabayaa fardhaxadiina wuu laabayaa saddexdaa ma laaba musabixada waa tan murdiso murdisadiina waxa weya wuu fidinayaa isla markaas kor buu u qaadayaa yani musabbixadaas markii uu ila allahu leeyahay atixiyaadka u akrinay waliba ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu mark dhahayo kor u markuu ila allahu soo gaadho ayuu kor u inta kale waxa weeye lugtiisa ama jilibkiisa ayay saaraanaysaa markuu soo gaadho ila allahu ayuu kor u marka wuxuu ku ishaaraya towxiidkii ayuu ku ishaarayaa sida nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay kamaa fi saxiix muslim waaya isla markaa fartaas ma dhaqdhaqaajinayo oo fartu waxa wey aabit bay ahaanaysaa saas u sugnaanaysa waayahay maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam muusan dhaqdhaqaajin jirin sida uu abu daawuud wariyey min xadiiثi cabdilaahi bn zubayr waay qowlkaan waxaa kasoo horjeeda qowl kaloo dhahaya waqiila qiil baa wuxuu leeyahay wuu dhaqdhaqaajinaya maxaa yeele waayil ibnu xujur ayaa wuxuu nabiga ka wariyey calayhi salatu wasalaam inuu dhaqdhaqaajin jiray bayhaqi wuxuu labada xadii waa saxiix labada xadii waa saxiix laakiin fuqahada shaaficiyadu waxay hormariyeen riwaayada hore ee waxa weye cabdullahi bnu zubayr ee waxaa weeye isla markaa iyadoo naafi ah oo yani anfinaysa dhaqdhaqaaqii ayay riwaayadii sugaysa dhaqdhaqaaqa ayay maaragta ka hormariyeen maxaa yeelay waxay eegayaan riwaayadaasi waxay sugaysaa dhaqdhaqaaq la'aanta yacni waxaana asal u ah salaada dhaqdhaqaaq la'aan bay dhaheen bal ee shaaficiyada qaar baaba qababa dhaqdhaqaaqaasi inuu xaaraan yahay oo salaaddii uu burinayay lakiin qowlka muctamadka ah xaaraan ma ahee waxa wey waa makruuh salaadana ma burinayo marka fartan dhaqdhaqaajinteeda i madhab saddex qowl baa ku jirta qowl dhahaya waxa wey waa makruuh salaaduna ku buri mayso iyo qowl dhahaya waxa weeye waa sunno iyo qowl dhahaya waa xaaraan saddexdaa qowl baa madhab ku jira lakin qowlka muctamadka ah waxa weeye in ay makruuh tahay salaaduna aysan ku buraynin waaya haddaba yani markii aan ka hadlayna qaabka uu farta kor ugu qaaday waxa weeye in suulkii u geeyo fartaa murdisada ah oo xaggaa hoose uu kaga qabto halkaa maaragtay baabacadu ay ka bilaabato iyo iyo fartaa salkeeda hoose halkaas inuu suulka saa ugu soo qabto oo hay-adaas loo yaqaanaa qofka tirinaya tirada saddex iyo konton saddex iyo konton ahlu xisaabka qaabkaasi u yaqaanaan qaar ka mid a ah. oo waa sidee saddex iyo konton lagu tilmaamay horta xadiidkii waxa kuso arortay muslim qaabka in loo ishaarayo saddexdii kontonka waxay ku noqotay waxaa la xisaabinayaa labadaa farood ee fidsan ee ahaa ibhaamkii iyo fartaa murdisada ah oo waxay noqonayaan yani saddex xubnood bay leedahay sooma aha fartaa murdisada ah toban toban baa la xisaabinaya waa soddon iyo suulkii oo laba xubnood leh toban iyo toban konton soo maaha iyo saddexdaa laaban uge baa lagu ishaaray laakiin ahlu xisaabka qaar baa leh saddexdan xubnood waxaa la xisaabinaya min toban labadanna minto konton soo maa kuwanna xubnahoodaa la xisaabinaya oo waxa midkii wuxuu leeyahay saddex xubnood oo hal hal la xisaabinayo marka waxay noqonayaa sagaal iyo sagaal iyo konton waaya marka xadiidkii ibnu cumar ee saxiix muslim ku sugnaa ayaa arrinkaasi noo cadaynaya nabiga calayhi salaatu wasalaam in markii uu atixiyaadka u fadhiisto waxaa weeye gacantiisa midig uu dejin jiray jilibkiisa midig korkiisa dabeetana saddex iyo konton uu maaragtay uu samayn jiray fartaas murdisadahan uu maarata ishaari jiray wasalaatu cala nabiy nabiga lagu saliyo sala allahu calayhi wasalam fardun rukni weeye fi tashahud alakhiiri atixiyaadkii dambe wاladharu qowlka adharkaa waxaa weeye sannuhaa inay sunno tahay salligaas nabiga lagu salinaya alayhi salatu asalaam fi lwali atixiyaadkii hore walaa tusanu lama sunneeyo salligii cala alaali aalka in lagu salliyo fi lwali atixiyaadka hore cala asaxiixi wejka saxiix haddaan qabano wa tusanu waa la sunneeya asalaatu cala alaal baa laga jeedaa aalka oo lagu salliyo fi laakhiri atixiyaadkii dambe waqiila waxaa la yidhi tajibu maye waa waajib baa la yidhi sunno maba ahee atixiyaadka dambe in aalka lagu salliyo waa waajib ayaa la yidhi waa laga xoog badan yahay waakmalu atashahudi atixiyaadka ka uu kaamilsani mashhuurun waa mashhuur waxaana ugu yar ataxiyaatu salaamyaalo lilaahi ilaahay baa iska leh salaamun nabadgeliyo calayka dushaada ha ahaato ayuha nebiyu nebiyahu iyo waraxmat ullaahi ilahay naxariistiisa wabarakaatuhu iyo barakooyinkiisa salaamun nabadgelyo calaynaa dushaanada ha ahaato calaa cibaadillaahi asaalixiin iyo addoommaha ilaahay ee suusuuban ashhadu waxaan qiraya an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudo inuusan jirin illallahu ilahi mooyaane ashhadu waxaan qiraya anna muxameda nebi muxamedna rasuulullah inuu yahay rasuulka ilaahay wa qiila waxaa la yidhi yaxdifu wuxuu xadfayaa wabarakaatuhu ayuu xadfayaa oo meesha ka saarayaa wasaalixiina iyo lafdigaa saalixiinta ah oo taxiyaadkii inta u yarayd waa laga saaraya labada kelimo wayaquulu wuxuuna odhanayaabaa la yidhi wayaquulu waxay raacsan tahay qiilkii daciifka ah ayay raacsan tahay oo waqiila waxaa la yidhi wayaquulu wuxuu odhanayaa waana muxamadan muxamedna waxaan qirayaa rasuuluhu inuu rasuulka ilaahay uu yahay waay qultu waxaan idhi haddaan nawowi ah alasaxu wejkaa saxnimada badan waxaa weeye ana muxamadan rasuululahi inuu dhaho inuu saa u dhaho ayaa eh, sax ah waabata wuxuuna ku sugnaaday arrinkaasi fi saxiixi muslim saxix muslim ayuu ku sugnaaday wallahu aclam wa aqalu salaati salliga u yar cala nabiyi nabiga lagu saliyo sala allahu alayhi wasalam waaalihi iyo aalkiisa waxaa weeye in la dhaho allahuma salli ilaahayow naxariiso calaa muxamadin nebi muxamadi waaali alkiisa waziyaadatu in la ziyaadiyo oo lagu daro intaa wax ka badan ilaa inta laga gaadho xamiidun majiidna sunnatun sunno weeye fi lakhiri atixiyaadkii dambe wakadaa saasoo kale adducaau duco ayaa sunno ah bacdahu atixiyaadka dambe kadib la ducaysto wama'huuruhu kii la soo guuriyey ee nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam laga soo guuriyey ducadii laga soo guuriyey ayaa fadli badan wa minhu waxaana ka mida ma'huurkaas allaahuma kfir lii ilaahu ii dembi dhaaf maa qadamtu wixii aan hormarsaday wama akhartu wixii aan xagga dambe marsaday ama aan dembeysiiyey oo dembi ah ilaa akhirihi ducadaas aakhirkeeda wayusanu waxaa la sunneeyey anlaa yaziida inuusan ka ziyaadinin calaa qadri الtashahudi atixiyaadka qadarkiisa inuusan ducadii ka kordhinin ayaa fadli badan iyo wasalaati nabiga lagu saliyo alnabiy nabiga lagu saliyo sala allahu calayh wasalam macnaha atixiyaadka qadarkiisa iyo salliga nabiga alayh salaam inay ducadii laga badiyo sunno ma aha waman cajaza qofkii ka ama awoodi kari waaya canhumaa atixiyaadki iyo salligii tarjama wuu tarjumayaa oo waxa wey atixiyaadkii iyo salligiiba wuu tarjumayaa wayutarjimi sidoo kale wuu tarjumi karaa liducaai ducadii iyo wadikri dikrigii almanduubi ee sunnaha ahaa alcaajizu baa tarjumaya wayutarjimu wuu tarjumaya liducaai ducadii wadikri almanduubi iyo dikrigii sunnada ahaa alcaajizu qofkii aan awoodi karin ee aan garanaynin ducadii iyo dikrigii lalqaadiru kiisa awoodi karay ee waxa wey carabi ku yaqaanay ma tarjumayo fi lasaxi wejka asaxnimada badan waaya salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa weeye waa rukni atixiyaadka dambe waxaana taa daliil ah qowlka ilaahay uu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima ilahay wuxuu ina faray nabigeena alayh slat slam ku salino culummadana waxay isku waafaqsan yihiin salligaa nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu sallinayo inuusan waajib ahayn meel salaada ka baxsan yani khaarij salaa salligaasi waajib ma ah marka maadaama ilaahayna faray waxaa halkaa ka soo baxaysa inuu salaada dhexdeeda waajib ku noqonayo waaya maadaama salaadda dhexdeeda waajib ku noqonayo wuxuu waajib kusii noqonaya atixiyaadka oo taasina waxaa laga qaadanaya xadiidkii ubay ibna kacb iyo keyrkiiba ay nabiga alayh sla asxaabtu weydiiyeen yaa rasuul sideen kugu salinaa haddaan salaada aan tukanayno kayfa nusalli calayka idaa naxnu sallayna calayka fii salaatin haddaan salaada annaga dhexdeeda kugu salino sideen kugu salinaa bay dheheen markaasaa nabi wuxuu sheegay salaati ibraahimiya quluu allahuma salli calaa muxamedin wacala ali muxamed ila aakhiri alxadiid waaya amaa ataxiyaadka hore salliga nabiga sala allahu calayhi wasalam waa sunno eh. rukni ma aha waa sunno waaya sida adharka ah qowlka adharka srsheed wuxuu leeyahay in nabig alai slam lagu saliyo atixiyaadka hore sunnaba ma ah oo atixiyaadka khali ayaa lala imaanaya sababtona waxa weyaan buu leeyahay atixiyaadka hore wuxuu ku dhisan yahay takfiif fududayn buu ku dhisan yahay marka saliga nabig alai slam la raacin maayo laakiin sida muctamadka waa sunno in nabig alai slam lagu saliyo atixiyaadka hore atixiyaadka dambe in lagu saliyana waa rukni in nabiga calayhi salaatu wasalaam aalkiisa lagu saliyo atixiyaadka hore waxa weeye sunn ma aha sunn ma aha dhaho allahuma salli calaa nabiyina muxamedin waaalihi sunn maaha lakiin atixiyaadka dambe waa sunno atixiyaadka dambe nabiga alay slam aalkiisa waa lagu salinaya maxaa yeele xadiidkii saliga nabig alay lagu caddeeyey ee salaata ibraahimiya ayaa tilmaamaya oo nabig wuxu uhi alay slam waxaad dhahdaan markaad igu salinaysaan allahuma salli calaa muxamadin wacalaa aali marka aalki halkaa waa lagu sheegay kaasi waa aiyaadka atixiyaadka dambe ama atixiyaadka hore nabiga aalkiisa lagu salimaya nabiga ma lagu salima waxad leedahay allahuma salli calaa nabiyina moxamed horead ka kacaysaa marka waayo atixiyaadka hore wuxuu ku dhisan yahay fududayn marka lama sii dheeraynayo atixiyaadka siiqadiisa siiqo waxaa jirta mashhuur ah suu mualifku tilmaamayo waa siiqdii nabiga alayhi salatu wasalaam ka soo aroortay oo siiq kala duwan ah min xadiid ibni cabaas min xadiiث ibni mascuud wa min xadiiثi cumar riwaayaad kala duwan buu ku soo arooray riwaayo kastana siiqa ayay tilmaamaysaa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 socota lafdiga almubaarakaatu riwaayaadka kale aysan tilmaamin marka sidaasuu ku doortay waxaa u yara taxiyaadka inuu qofkii dhaho ataxiyaatu lilah salaamu calayka ayuha nabiy waraxmat llahi barkatu salamu alayna ala cibad lah ashhadu an la ilah illa lah ashhadu anna maxamada rasul inuu sidaa dhahaa riwaayaadkii markii laisku ururiyo inta aan laga tegi karin waa intaas ad u fiirso mubaarakaatu lama sheegin waxa weeye asalawaatu lama sheegin maxay riwaayadka qaar laguma sheegin adayibaatu lama sheegin marka asalaamu calayka lama dhihin ee salaamun calayk ayuha nabiyu waraxmat ullah salaamun calayna baa la oo aliftii laamti baa laga tegey marka taas ayaa u yar atixiyaadka lafdigiisa inta waajibka waa intaas laakiin waxaa fiican inu siyaaqdaas mid kula yimaad kuwaan soo sheegay riwaayaadkaas kala duwan mid kula yimaadeen sunadu uga xasilaysaa ama tashahudkii ibn cabaas ama kii ibn mascuud ama kii cumar intaa mid kula yimaadaba sunadii uga xasilaysaa laakiin imaam shaafici wuxuu fadilay kaa ibn cabaas waaya qowl daciif ah ayaa wuxuu tilmaamayaa inuu xadfayo wabarakaatu u leeyahay salaamu calayka ayuha nabiy waraxmat اllah saalixiinna uu xadfayo uu leeyahay asalaamu calayna wacalaa cibaad illaah oo wuxuu leeyahay wacalaa cibaad illaah marka la yidhi addoommihii ilahay loo nisbeeyey asaalixiina de iska soo hosgelayaano addoommaha ilahay ee baa loo jeedaa caynan yashrabu biha cibaad ullah cibaad ullah hadii la baa looga jeedaa wuxuuna leeyahay buui waana muxamadan rasuuluhu rasuulullah la dhibahayo ayaa ilahay loo celinaya subxaana wa tacaala lakiin imaam nawowi ka daba wuxuu ihi waana muxamadan rasuulullah ayuu wuxuu tilmaamayaa in lafdiga ashhadu in la ridayo meesha laga ila wa ashhadu ana muxamadan rasuulullah ayaa wuxuu leeyahy buu leeyahay wa ana muxamadan rasuulullah eema dhahayo wa ashhadu ashhadudaas waa laga qabto baa dambe maadaama tii hore la sheegay uu ku cadfan tahay riwaayada muslimna sidaasay caddaynaysaa waayahay salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa u yar inuu dhaho allahuma salli calaa muxamadin wa aalih intaasa u yar inta haddaba waajib ku dhacay waa intaas laakiin inuu intaa ka badiyo eh, oo siiqadii ibraahimiyada la yimaado allahuma salli ala mxamedi wala ali mxamedi kama salayta ala ibrahim wala ali ibrahim wbarik ala mxamed wala ali mxamed kama baarakta ala ibrahim wala ali ibrahim fi lcaalamiin innaka xamiidu majiid waxa weeye waa sunno wey weliba atixiyaadka dambe ayaa siiqada ibraahimiyada salligaas ayaa lala imaanaya atixiyaadka dambe atixiyaadka hore waa kaan soo tilmaano asagoo takfiif ku dhisan yahay xataa aalka lagu saliyo sunno maaha nidhi oo allahuma salli ala maxamed intuu Eh, ayuu horay ka kacaya sidoo kale waxaa sunno ah atixiyaadka dambe markii uu dhammeeyo inuu ducaysto oo ducadaasi waxaa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa ina faray oo wuxuu yihi qofka haddii uu atixiyaadka akhriyo ducada wixii uu jecel yahay ama uu rabo ha ka doorto oo markaas ha ku ducaysto uli uma yadcuu bima shaa eh, laakiin waxaa fadli badan inuu ku ducaysto ducooyinka ma'uurka nabig alay sl slam ka soo arooray oo maxaa ka mid ah inuu dhaho allahuma kfir limaa qadamtu wma ahartu wma asrartu wma aclantu wma asraftu wma anta bihi minii anta almuqadim anta almuahiru laa ilaha illa anta eh, waxaa kaloo ka ah inu dhaho allahuma ini acuudu bika min cadaabi jahannam wa min cadaabi alqabr wa min fitnat almaxya walmamaati wa fitnat almasiix addajaal intaas waxa weeyaan axaadiid kala duwan ayay ku soo arooreen iyo inuu dhaho allahuma inii dalamtu nafsii dulman kaiira walaa yakfiru dunuuba anta fir li mafirata min cindik warxamni innaka anta algafuur raxiim ducooyinkaasaa fadli badan inuu ku ducaysto maxaa nabi alayhi sala slam ka soo arooreen lakin hadduu ku daro oo uu maaratay ducooyinka la iskaga ducaysto waxa weya yadna waa jaais wa banaanta waxaa sunno ah ducada ka dambaysa atixiyaadka atixiyaadka u dambeeya inuusan ka dheeraysiinin atixiyaadka oo qadra tashahud inuusan ka badinin ayaa sunnaha bal inuu ka yareeyaa sunna ah oo atixiyaadkii aysan ka dheeraanin ducadaasi iyo salliga nabig ala slam waa socda atixiyaadkii iyo salliga nabg ala slam waa socda inaysan ducadii ayna ka badanin ayaa sunna ah qofkii haddaba haddii uusan garanayn ka waran atixiyaadkii siiqadiisi maba yaqaanaba salliga nabigan alayh salaatu asalaam ma garanayo maxaan samaynaynaa qofkaas waxaan leenahay wuu tarjumayaa atixiyaadka dambe iyo waxa weeyaan salliga nabiga alayh slat slaam labadaba wuu tarjumayaa maxaa yeele waa waajib waa rugni soo maha rugniga suun oga tegin waa inuu tarjumaa oo luqadiisu ku tarjumaya ama luqaduu doono qur-aanna ma aha atiyaadki saliga qur-aan ma aha qur-aanka lama tarjuma asaga maadaamaaysan mucjiz ahayn iska tarjumaya waa qofkii aan awoodi karin way lakin qofkii yaqaana atiyaadka luqadiis kuma arin karo waaya ducada salaadda dhexdeeda la ducaysanayo ama adkaarta salaada la socda salaadda dhexdeeda sida qunuudki iyo takbiiraat alintiqaal iyo tasbiixda rukuucda iyo sujuudda iyo ducooyinka hadda aan sheegayna iyo kuwaasna ee sunnada ah kuwaana wuu tarjumaya qofkii aan garanaynin qofkii caajiska wuu tarjumi karaa laakiin qofkii awoodi karaa ma tarjumi karo ma tarjumi karo ducada laga hadlayana waxa wey waa ducooyinka ma'kuurka ah ee salaada dhexdeeda kuso arooray kuwaas qofkii aan awoodi karin way u bannaantay inuu tarjumo subxaan rabbi alcaiim subxaan rabbi alaclaa iyo ducooyinka hadda aan sheegaynay bayna yani maala udhexeeyey labada sujuudood rabi kfir lii waramnii warani wajburnii warsuqnii kuwaasuu tarjumi karaa qofki aan awoodi karin wayaan lakin qofki awoodi kara ma tarjumi karo oo luadiis kuma akri karo luada soomaaliya oo kale ducadaas kuma sheegi karo ilaa inaanan aqoonin mooyaane inaan carabi ku akrino waaya taasi waa ducooyinkii maruurka ah laakiin ducooyinka aan maruurkahayn ba ka warran qofki inuu sujuudda ku ducaysto waata aad culamada loo weydiiyo in suud iskaga ducaysto af somaali iskaga ducayso ilahay ii dambi dhaaf ilahay arrimaha ii toosi ilaahayo adigaan umuurtayda ku bandhigaya ilah reerka ii hagaaji ilah khaatimada ii wanaaji ducaynu iska ikhtiraacdo ma banaano salaaduna way ku guraysaa cala almadhab marka taaha la iska ilaaliyo haddaad ducada ducaysanayso salaada khaarijkeeda ku ducayso oo salaada ku jira laakiin salaada dhexdeeda salaada kayfiya ku sugnaatay nabig alay slam ka so aroortay kayfiyadaasaan u tukanayna haddii adkaartii iyo ducooyinkii salaadda dhexdeeda ku soo arooray aadan garanaynin taasun baad tarjumanaysaa ood luqadaada somaliya ku tarjumaysaa laakiin waxa weeye ducooyin aad iska ikhtiraacayso odu iska samaysanayso ma tarjumaysa aلثaanي caشhaر الثاني caشhaر rukniga labiyo tobnaad aلsalaamu salaamu naqsigi weeye waaqalu waxa u yar aلsalaamu عalaykum baa u yar inuu dhaho aلsalaamu عalaykum nabadgelyo dushiina ha ahaato wاlaصaxu wejka asaxnimada badan waxaa weeye jawaazu salaamu عalaykum salaamun calaykum inay bannaantah qultu waxaan idhi alasaxu wejka asaxnimada almansuusu ee naskii imaam shaaficina ku soo arooray waxaa wey laa inaysan u gudaynin inuu dhaho salaamun calaykum wallahu aclam wa annahu shaaniye laa tajib inaysan waajibayn niyat lkhuruuji niyadii ka bixitaanka salaada laga baxayay inaysan waajibayn wa akmalu waxaana u kaamilsan eh, salaamu naqsigii assalaamu calaykum waraxmat اllah ayaa u kaamilsan maratayni laba jeer ula yimaado yamiinan midig washimaalan bidix multafitan asagoo milicsanaya fi luulaa waxa weeye marka hore xataa yuraa ilaa laga arko khaduhu اlayman dhabankiisa midig wafi aaniyati marka labaad alaysaru xataa yuraa khaduhu aysar ilaa laga arko dhabankiisa bidix naawiyan asagoo niyeysanaya assalaama inuu salaamo calaa man can yamiinihi qofka dhanka midig ka jooga wa yasaarihi dhanka bidix oo min malaa'ikatin malaa'ig ah wa insin insi ah wa jinnin jin ah wayanwi wuxuu niyeysanayaa alimaamu imaamkii assalaama inuu salaamo cala muqtadiina kuwii ku dayanayay wahum ayaguna aradda calayhi asagayna u jawaaban bay niyeysanayaan rugniga waxa weeye waa salaamu naqsigii waxaana taa daliilu xadiidka nebigu yihi sala allahu calayhi taxriimuha takbiir wa taxliiluha tasliim salaada waxaw xidhashadeeduna waa takbiir ka bixitaankeeda ka xalaalobitaankeeduna waa salaamu naqsi waaya waxaana u yar salaamu naqsigii inuu dhaho assalaamu calaykum yaa u yar assalaamu calaykum kaga baxa salaaddii way u asaxaysaa wuxuu yihi imaam raafici sida asaxa salaamun calaykumna way ku filanta oo aliftii laamtii uu ka reebo salaam lakiin imaam nawowi halkaa ka daba tago wuxuu yidhi sida asaxa ah uma gudayso salaamun calaykum maxaa yeele nabiga alayh slat slaam kama soo aroorin axaadiista saxiixana waxay tilmaamaysaa nabig ala slam inuu odhan jiray assalaamu calaykum inuu odhan jiray sidaasi ka duwan nabig ala slam kama sugnaan niyat lkhuruuj niyada inuu salaadii ka baxo inuu niyeysto ma rukniba e, maya rukni maaha waajibna maaha maxaa yeelay e, sida cibaadadka kale o dhanba cibaadad kale in la niyeysto marka laga baxayo xajkii iyo soonkii iyo e, waxa weeye looma baahno salaadiina waa la mid midda kale qofka niyadii hore uu niyeystay salaada ee salaadda uu ku galay ayaa salaamunaqsigiina waxaa weeye la socota marka niyo cusub inuu la yimaado looma baahno waa qowlka asaxa asax ah. khilaafkiisa wuxuu waa rukni rukni weeyaan buu leeyahay marka markii uu salaamu naqsanayo ayuu la laakiin xataa qowlka asaxa ah aan qabanno rukni ma aha salaamu naqsiga in la niyeysto laga baxo oo niyadkii khuruuj yimaado laakiin waa mustaxab mustaxab way fiicanta waayahay waxaa kaamilsan salaamu naqsiga inuu dhaho assalaamu calaykum waraxmat ullah inuu saa ayaa sunno ah laba jeer inu dhaho dhanka midig iyo dhanka bidix salaamu naqsiga waajibka ah waa kan hore ka dambe waxaa weeye ee waajib mah waa sunno laakiin wabarakaatuhu buu ku darayaa madhabkeennu waxa wey inuusan sunno ahayn inuu wabarakaatuhu raaciyo assalaamu calaykum waraxmat ullah muu ku ekaanay waaya laba jeer ayuu salaamu naqsanaya dhanka midig iyo dhanka bidix marka hore wuxuu eegayaa dhanka midig markuu assalaamu calaykum waraxmat ullah uu leeyahay ilaa dhabankiisa midig qofka ka dambeeye u arko marka labaadna assalaamu calaykum waraxmat ullahi dhanka bidix u leeyahay dhabankiisa bidix qofka ka dambeeye u arko sidaas ayuu samaynaya lakin haduu dhaho asagoo midigii bidix toonayay haduu dhaho assalaamu calaykum waraxmat ullah saas salaadda kaga baxa waynu ansaxaysaa laakiin waxaa fiican inuu raaciyo oo sunno ah assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah nabi alayh slam dhanka midig buu eegi jiray iyo dhanka bidix waxaana fiican in maaragtay uu eh, salaamnaqsigu bilaabo intuusan milicsiga usan bilaabin markuu bilaabana uu eh, milicsiga u bilaabo isla markaa isku mar eh, u dhammeeyo dhabankiisu agga u jeedinayey ama dhanka bidix u jeedinayey iyo salaatu isku mar dhammeeyo u assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah saa dhahana sunna dadka caabada qaar baa madax u foorriya assalaamu calaykum waraxmat ullah meel lagu sheegay iyo wax sheegi toona xadii iyo culum wax sheegi toona baan arag dadka caamada baan ku arkaa waaya wuxuu nigeysanayaa markii uu salaamo naqsanayo inuu salaamo dadka ka midigeeya ee waxaa weeye wixii midigtiisa ah markuu dhanka bidix u salaamo naqsanaya wixii dhanka bidix ka jira ama malaa'iga ha ahaadaan ama muminiinta insiga ha ahaadaan ama muminiinta jinka ha ahaadaan intaas waxa usii dheer imaamkii wuxuu niyeysanayaa inuu salaamo dadka ku dayanaya ee ku xidhan salaada ee maamuumiinta ah ayuu salaantiisa ula niyeysanay inuu salaamayo maamuumiintani waxay niyeysanayaan markay salaamo naqsanayaan inay asaga u jawaabaan ayay niyeysanayaan الثالث caشر rukniga saddexiyo tobnaad tartiib arkaan arkaantii in la tartiibi weeye kamaa dakarnaa sidaan soo xusnay fain tarakahu haddii uu ka tago tartiibkii arkaanta ban sajada waaba inuu sujuuday qabla rukuuci rukuuciisa ka hor baطala salaatu salaadiis way buraysaa wain saha haddii uu sahwiyo famaa bacda almatruuki wixii laga tegey wixii ka dambeeyey lawun lagwi weye wax kasoo qaad ma leh fain tadakara haddii xusuusto qabla buluuqi milihi asagoo kale intuusan gaadhin facalahu wuu la imanaya oo wuu samaynaya tamat bihi rakcatuhu ragcadiisii ayaa ku dhammaystirmaysa tamat ku dhamaystirmaysa bihi kaa uu iloobay uu la yimid ragcatu ragcadiisa ku dhammaystirmaysa watadaaraka wuu la imanayaa albaaqi wixii soo baaqiga ahay u harsan ragcadiisii ayuu la imanayaa rugniga saddexiy tobnaad waxaa weeye inuu arkaantii tartiibiyo sidaan soo sheegnay oo macnaha qaabka mualif u kala horreysiiyey in loo kala horreysiiyo ayaa markaa rugni ah oo arkaantii hadduu isdaba mariyo waxa weeye ma ansaxayso maalan inuu qofkii eh, sujuudo intuusan rukuucin ka hor dabeetna rukuucdu ka dambaysiyey sujuuddii dee taasi ma ansaxayso waxa weeyaan cabad bay noqonaysaa nabig alayh salaam qaabkii u tukaday si ka duwan bay noqonaysaa ma ansaxayso marka marka lagu leeyahay tartiibul arkaan waxa wey arkaanta badankeed baa looga jeedaa laakiin arkaanta qaar ayaa waxa weeye wada xigo wada socda sida maalan oo kale niyadii iyo takbiirtii xalaamka way wada socdaan oo ayagoo tartiib ma leh waxaa kale oo tartiib aan lahayn faatixadii iyo takbiiratulixraamkii iyo iyo waxaa weeye niyadii intaaba waxay la xidhiidhaan qiyaamka istaaggii ayagii istaaggii tartiib ma leh way sidoo kale atixiyaadkii iyo nebiga alay sl slam iyo fadhiga labadaa iyo fadhigu way wada xidhiidhaan tartiib ma leh laakiin iyo saliga nabig alay slam atixiyaadka horeeya saliga nabig alay slam baa dambeeya nabig ala slam saasuu salaad u tukaday wuxuu yidhi salluu kamaa ra'aytumuni usalli sidaa darteed lama kala hormarin karo haddaba haddii uu eh, qofkii uu tartiibkii ka tago oo maalan uu sujuudo intuusan rukuucin ka hor salaaddiisi way buraysaa haddii laakiin uu rugni ka tago sahwi ooga tago eh, wixii uu ka tegey wixii ka dambeeyey laqweeye laqweeye wax ka soo qaad ma leh oo macnaa laba tirinaya laga wadaa haddii uu soo xusuusto intuusan gaadhin ruknigii uu ka tegey ka hor wuu la imanayaa haddii uu xusuusan waayo ilaa uu ruknigii uu ka tegay uu gaadhana ragcaddaa dambe ruknigaa uu la yimid ragcaddii hore wixii uu ka tegay ayaa lagu kabayaa intii dambena uu la imanaya tusaalaan ku caddaynayna maalan qof wuxuu iloobay rukuucdii sahwi uga tegay dabeetana markuu sujuuday ayuu xusuustay inuun hee inuu rukuucdii ka tegay waxaa laga rabaa markaaba inuu kaco oo intuu istaago dabeetana he uu rukuuco inuu rukuuco ayaa looga baahan yahay hadduu maalan laba sujuudood la yimid labada sujuudood lama tirinayo lagu weya maa bacda almatruuk lagu markuu leeyahay wuxuu uga jeedaa wixii rugniga uu ka tegay ka dambeeyey lama xisaabinayo lagu weeyaan maxaa tartiibkii ayay khilaafsantahay soo maaha marka wuu kacayaa sujuuddii ayuu ka soo kacayaa wuu istaagayaa dabeetana rukuucdii ayuu la imaanayaa dabeetana markuu rukuucdii ka soo kaco ayuu sujuudihii soo celinayaa sujuud horan u sujuuda dhihi maayo fama bacda almatruuki lahu haddii uu xusuusan waayo rukuucdii uu ka tegey ilaa ragcaddii dambe rukuucdeedii laga gaadho markuu leeyay mualif weeyaan fain tadakara qabla buluuqi milahu facalo wailaa tamat bihi ragcatu ilaa uu ka gaadho ragcaddii dambe rukuucdeedii markaa wuu la imaanayaa rukuucdii isla markaa rukuucdani waxay gelaysaa rukuucdii ragcaddii hore ka tegey oo saas ayay ragcaddiisii hore rukuucdeedii u dhammaystirmaysaa intii kale ee ragcadda ka laabnaydna wuu la imaanayaa oo waxa weye sujuuddii iyo juluuskii iyo sujuuddii kale intiibuu la imaanaya hadda u fiirso maa bacda almatruuki lagwan yaani wuxuu la yimid ee waxa weeye ka dambeeyey rukuucda uu ka tegey labadii sujuudood iyo fadhigii udhaxeeyey intaas iyo istaagii dambe iyo qiradii dambe waxaasoo dhan lama axsaabinayo kasoo qaad male markuu rukuucdii gaadho uu iloobay ragcaddii labaad ayaa rukuucdan waxay gelaysaa rukuucdii hore booskeedii isla markaana ragcaddii uu dhammaystirayaa ragcaddaas intay ka laabnayd ee labadii sujuudood iyo juluuskii iyo wixii ayuu dhamaystiraya saasay marka ragcaddii ku dhamaystirmaysa waaya fain tarakahu haddii uu ka taga hadaba tartiibkii arkaanta camdan bareer uga tagay bian sajada waa inuu sujuuday qabla rukuucihi rukuucdiisa kahor badana salaatu salaadiisa ayaa buraysa wain saha haddii uu sahwiyo oo macnaha tartiibkii wuxuu uga tagay sahwi tartiibkii arkaanta ayaa wuxuu uga tagay sahwi famaa bacda almatruuki ay famaa facalahu wixii uu sameeyey bacda almatruuki wixii uu ka tegay kadib lawun lawey wax kasoo qaadaya lama xisaabin lamana tirinayo maxaa yeel wuxu meel aan meeshiis ahayn fain tadakar haddaba haddii uu xusuusto waxa uu ka tegey ama rukniga uu ka tegey haddii uu xusuusto qabla buluuqi mili isagoo kale intuusan gaarin ragcaddii labaad ama ragcaddii ku xigtay facalahu la imanayaa oo markaasuu kacaya sujuudi maalan eh, uu kusoo xusuustay inuu rukuuc ka tegey ayuu ka kacayaa oo wuu istaagaya dabeetana rukuucdii buu la imaanaya wailaa haddii uusan xusuusanin weeye ilaa uu ka gaadho ruknigii uu ka tegey rukuucdii uu ka tegey ilaa uu ka gaadho oo ragcaddii ku xigta uu ka gaadho tamat bihi way ku dhammaystirmaysaa eh, shaygaas ragcatu ragcaddiisii ruknigaa uu ka tegey ragcaddiisii hore ayaa ku dhammaystirmaysaa eh, watadaaraka albaaqi wixii kalena uu la imaanayaa oo ragcaddaas wixii kale u laabna ayuu la imaanayaa falow tayaqana haddaba hadduu hubsado qofkii fii aakhiri salaatihi salaadiisa aakhirkeeda hadduu xusuusto tarka sajati sujuud inuu ka tegay min alakhiirati ragcaddii u dambaysay sajadahaa sujuuddaas wuu la imanayaa wa acaada tashahudahu atixiyaadkiisina wuu soo celinayaa aw amase min hayrihaa ragcaddii u dambaysay heyrkeed inuu ka tegay eh, eh, sujuuddii ayuu xusuustay lazimahu marka waxaa ku waajibaysa ragcatu ragcad dhamaystiran wakadaa saasoo kale in shaka hadduu ka shakiyo fiihimaa damiirka waxaad u celinaysaa akhiiradii ragcaddii u dambaysay iyo keyrkeed macnaha u kala garan waayey ma ragcaddii u dambaysay sujuudani ka tirsanayd aad maaragtay aad ka tagtay mise keyrkeed ragcadihii kale hadduu ka shakiyana waa la midoo ragcad kaamil ah ayuu la imanayaa wuxuu halkan ku tilmaamay mualifku qofkii haddii uu salaaddiisa aakhirkeedii uu xusuusto inuu ka tegay hal sujuud oo isla ragcaddaa u dambaysay ah dee sujuuddaas wuu la imaanaya ila booskeedi wuu joogaaba hadduu joogaa atixiyaadkii halkaas ku toojinayaa sujuuddii buu la imaanaya ka tegey dabeetna atixiyaadkii ayuu dib u soo celinayaa kadibna suudsah wuu la imaanayaa kadibna waxaa weeye wuu salaamo naqsanaya waay haddii waxaa weeye ragcad kale ay ka tirsan tahay sujuuddaas waxaa markaa waajib ah inuu ragcad yani amil la yimaado maalan wuxuu ogaaday inuu ragcaddii koobaad sujuud ka tegay ama ragcaddii labaad ama ragcaddii saddexaad de markaasi eh, waxa weye waxaa waajiba ah inuu ragcad kamil la yimaado sababtoo ah eh, ragcaddaas naaqiska ah ee sujuud ay ka dhinayd waxa weeye wixii ka dembeeye o dhan lama xisaabin ilaa sujuuddii ragcaddii ka dambeysay la gaadho sujuuddaasi ku dhammaystirantay marka ragcaddii hore ragcadda sujuudda ka tegey tii ka dambaysay baa sujuuddeedii baa dhammaystirtay marka wuxuu la imaanayaa ragcad kaamil ah ayaa salaadiisa ka dhimane ha kaco oo hala yimaado ragcad kaamila dabeetana sujuudsa hala yimaado dabeetana saa salaada ka baxo hadduu kale ka shakiyo ma ragcaddii dambaysay bay ahayd mise ragcad kale ahaydna sujuuddaasi ka tirsanayn waa la mid oo iyadna waxa weeye ragcad kaamil ayuu la imaanaya isagoo ixtiyaadka qaadanaya wain calima hadduu ogaado fii qiyaami aaniyati ragcaddii labaad istaageeda dhexdiisa ayuu wuxuu ku ogaaday tarka sajdatin sujuud inuu ka tegey fain kaana hadaba fandur eeg in kaana hadduu yahay jalasa mid fadhiistay bacda sajdatihi sujuuddiisii kadib sajada uu sujuudayaa wa qiila waxaa la yidhi in jalasa haddii ku fadhiistay biniyat istiraaxati niyat jalsat istiraaxa yani jalsadii istiraaxada niyadeeda haddii ku fadhiistay lam yekfihi jalsada fadhigaasi kuma fille e ee waxa weeye markaa ha fadhiisto wailaa haddii kale oo jalsatulistiraxa uusan fadhiisanin sujuudiisii kadib falyajlis markaa ha fadhiisto mumaina isagoo xasiloon uma dabeetana ysjud wuu sujuudayaa waqiila waxaa l ysjudu wuu sujuudayaa faqad sujuud buu la oo wax haba yaraatee fadhi ah inuu la yimaado loogama baahno waaya qofkii haddii uu markii uu istaagay ragcaddii labaad uu ogaaday inuu ka tegay sujuud ragcadda hore qaabkeebuu sujuudda ula imaanaya horta sujuudda uu la imaanaya salaadda sii wadi maayo lakiin qaabkeeba ula imaanaya ma sujuuddu toos u sujuudaya mise fadhi buu dhexaysiinaya wuxuu ku leeyahay tafsiil baa ku jira masalada haddii markii uu ka kacay ragcaddaas uu la yimaada jalso oo u niyeysta markaa jalsatulistiraxa ama fadhi u yar fadhiista khafiifa ah. intuusan ragcaddii labaad u kicin markaas horey buu ka sujuudayaa oo wax jalsaa ah fadhiga la imaan mahaye oo macnaha jalsadaas waxay gelaysaa fadhiga u dhexeeyey labada sujuudood laakiin haddii markii uu ka kacaayey ragcaddaas uusan wax fadhi ah la imaanin waxa weeye marka hore intuu fadhiisto ayuu dabeetana sujuuddii la imaanaya sidaas ayaa muctamad ah oo fadhiga fadlamaanaya muxuu yahay waa fadhigii udhexeeya labada sujuudood ee rukniga ahaa ile fadhigaasi arkaantii salaadda ayuu ka mid yahay ka tegi maahayn qofkana lama imaan dee marka sujuuddii uu sujuuday ayuu horey u kacay isagoo fadhiisan marka markuu soo xusuusto sujuuddaas intuu fadhiisto ayuu dabeetana jilsi yaro khafiif ah ayuu sujuuddii la imaanaya qowl baa wuxuu leeyahay haddii markii uu fadhiisanayey uu jalsat istiraaxa u niyeystay fadhigaas meeshii rukniga jalsadii rukniga ahayd oo buuxinayso ilan tanna waa sunno tanna waa rukni isma dawalayaan marka qowlna wuxuu leeyahay mar kasta mar layba wuu iska sujuudaya wax haba yaraatee fadhiga u baahan maayo waqiila yasjudu faqad waa saas macnaha wuxuu leeyahay mar kastaba yani tafsiirka ma lama imaanayna waxa wey markas wuu iska sujuudayaa wax fadhi ula imaanayo ma jirto maxaa yeelay istaaggaa uu u istaagay qiyaamkii uu u istaagay ragcadda ayaa gelaysa faasilkii udhexeeyey labada sujuudood ila fadhigan labada sujuudood udheeeya waa faasil maqsuud lidaati ma aha marka istaaggaasa booskiisi buuxin u leeyahay qolka lakin qolkaasi waa marjuux sida saxiixa tafsiilkaas oo tilmaanay ayaa meesha gelaya wain calima hadduu ogaaday fi aakhiri rubaaciyatin salaad rubaaciyo afar ragcadooda aakhirkeeda hadduu ogaaday tarka sajdatayn laba sujuudood inuu ka tegey aw alaain ama saddex saddexdaasoo jahla mawdica mawdiceedii uusan garanaynin halkii ay ku jireen uusan garanayn labadaas sujuudood ama saddexdaas sujuudood wajaba waxaa markaa waajib noqonayaa rakcataani laba ragcadood inuu la yimaado aw amase arbacin aw calim wuxuu ogaaday tarka arbacin afar inuu ka tegay sujuudood salaad rubaaci ah fasaddatun sujuud ayuu la imaanayaa uma dabeeta ragcataani laba ragcadood buu la imaanaya aw amase hamsin an sujuudood inuu ka tegay ayuu ogaaday aw sittin ama lix sujuudood fa alaaun saddex ragcadood ayaa markaas ku waajibay inuu la yimaado aw amase sabcin toddoba sujuudood inuu ka tegay buu ogaaday fa siddatun hal sujuud ayaa markaa ku waajibaysa uma dabeetana alaaun saddex ragcadood inuu la yimaado qofkii haddii salaadii rubaaciyad ahayd afarta ragcadood ahayd aakhirkeeda haddii ogaado inuu ka tegay laba sujuudood ama saddex sujuudood isla markaa saddexdaas sujuud mawdiceed uusan garanayn ma ragcaddii dambe ay ku jireen is ragcadihii kale ay ku jireen ragcaddii ku jireen ma garanayo marka waxaa waajib ku noqonaya inuu eh, la yimaado laba ragcadood oo kamila inuu la yimaado laba ragcadood dhamaystiran buu la imaanaya waxaan qabsanaynaa aswa alixtimaalaat taqdiirka ugu xun ayaan qabsanaynaa oo waxaan qabsanaynaa maalan inuu ka tegay sujuud ragcaddii koobaad o sujuudna ka tegay ragcaddii saddexaad waay waa markii laba sujuudood ka tegay oo isla markaa aan ku kabayno ragcadda koobaad ee sujuuddu ka tegey tii labaad ayaan ku kabaynaa oo markaa ragcadda meesha ka baxaysa tii saddexaad sujuudi laga tegayna tii afraad baa laga kabayaa oo tii afraad baa meesha ka baxaysa marka laba ragcadood ayaa lagu yeelanaya haddii uu saddex ka tegeyna waa u la mid sanoo kale oo waxa weeye ragcadda koobaad ayuu maalan laba sujuudood ka tegey ragcaddii labaad baa ka kabnay tii saddexaadna wuxuu ka tegay hal sujuud oo tii afraad baa ka kabnay markaa laba ragcadood ayaa markaa meesha ka maqan laba ragcadood ayuu la imaanaya suwar fara badan mualifka noo sheegi doona hadduu shan sujuudood u iloobay ka tegey ama lix sujuudood uu ka tegey ama toddoba sujuudood salaada rubaaciyada gebigeeda waa siddeed sujuudood qofka toddoba sujuud ka tegey iyo qofka lix sujuud ka tegey muxuu yahay qofkaas muxuu tukanayay fuqahadu waxay ku suureeyaan qof eh, waxa weeye ku sujuudaya maalan wax la xidhiidha wejiga jabhadiisii yani la xidhiidha maalan koofiyadiisii ama cumaamadiisi oo yataxarak bixarakati de qofkaa lama xisaabinayo soo maaha sujuudi lama xisaabinayo marka qofku wuu ismaansanaa wuxuu mar dambe ku banaarugay inuu koofiyadiisii ku sujuudayey ama cumaamadiisii ku sujuudayey taasaa lagu suuranaya waxaa kale oo maaragtay eh, lagu suurayn karaa inuu qofkii dumaaniinadii ka tegey isjuudiibuu dumaaniinadii ka tegey haddii uu xusuustay inuu isjuud bilaa dumaanina uu isjuudayey oo qofkani maalan wuu fikirsana u mashquulsana wuu degdegayey oo hami iyo waxba haystay mar dambe inuu ku baraago isjuudihiisa o dhan bilaa dumaaniin ay ahaayeen dama xisaabsan isjuudaha isagoo ka tegay bay la mid waaya haddii haddaba uu ka tegey ka warran eh, afar sujuudood haddii uu ka tegey isla markaa uusan garanayna meeshay ku jireen wuxuu la imaanayaa hal sujuud iyo laba ragcadood maxayna waxaa suuragal ah inuu hal sujuud ka tegay ragcaddii koobaad labana wuxuu ka tegay ragcaddii ku xigtay labaad midna wuxuu ka tegay ragcaddii afaraad taa hore ragcaddaa hore ee hal sujuud uu ka tegey waxay ku kamaysaa ragcaddii saddexaad ayay ku kamaysaa ragcaddii saddexaad mesha ka baxaysa waa kow tii afraadna waxaa ka maqanaanaysa markaas hal sujuud baa ka maqnaanaysa halkii sujuud buu u dhammaystiraya laba ragcadood ka maqan ayuu markaa la imaanayaa haddii eh, uu ka tegey ogaado inuu ka tegey shan sujuudood ama lix sujuudood oo markaa mawdicood uusan garanayn waxaa ku waajibaysa uu ku yidhi saddex ragcadood inuu la yimaado marka waxaa suuragal uu ku yidhi inuu mid uu ka tegey eh, ragcadda koobaad inuu sujuud uu ka tegey oo ixtimaadka markasta ixtimaadka xun baa la qabsanaya ragcadda labaadna inuu laba sujuudood uu ka tegey ragcadda saddexaadna laba sujuudood inuu ka tegey halkaa waa shan sujuudood sujuuda lixaadna inuu ragcaddii koobaad ay ka maqnayd ama ragcaddii afraadba oo marka haddii ragcaddi koobaad ka maqnayd ragcaddii koobaad waxaa lagu dhamaystiraya ragcaddii afraad ayaa lagu dhamaystiraya hal ragcaddi markaa haystaa marka saddex ragcadood oo kale ayuu la imaanayaa haddii toddoba sujuudood uu ka tagana marka wuxuu la imaanaya sujuud iyo saddex ragcadood ayuu la imaanaya marka dee hal ragcad uma markaas Eh, waxa wey usoo xasilaysa oo sujuud ka maqan tahay taa sujuuddeeda dhammaystiraya saddexdii kalena waa dee bilaa sujuud gebigoodaba saddex ragcadood oo bilaa sujuud ila waa lix sujuudooda ay waxa weyaan sidooda ola imaanayaan wallah aclam sal allah waslm ala nabina mxamed